bsmi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rab lcaalamiin sal allah wsalam calaa nabiyina muxamed wcala alih wasaxbi ajmaciin adiladii kii ugu dambeeyey ayuu halkan shekh islaam timi ku gebagabaynayaa wa huwa ictibaar waxaan soo marnay alkitaab wasunna walijmac ictibaarka waa kana alictibaar huwa alqiyaas weeye ay waa inaad shayga shayga aad garab dhigto ood ku waana qaadato ood ku fiirfiiriso ayaa ictibaarka laga wada ictibaarkuna af soomaali ahaan wuxuu noqonaya tixgelin shaygan la tixgeliyo wax laga soo qabo macno loo yeelo ayuu noqonaya maslada marka ictibaarka hadda wuxuu kaga hadli doonaa waa dimiga dimiga iyo ahlu kitaab kaga hadlaya dadka cahdiga ku jira ama muslimiinta waa arki doonaa muslimiin hadda alkan qabaani wixii waa amal ictibaaru marka waxaa laisweydiiyaa oo usuul fiqiga la isweydiiyaa lagana yaabo dee inay dadka qaarkood aysan ku baraarugo qiyaasku ma daliil min adilati sharciga mise waa ariiq min uruq istinbaar manaa qiyaas markaad ka hadlayso ma adilada kitaab iyo sunno iyo ijmaac baa afar looga dhigahaya oo usuul arbaca la odhanhaya mise usuul arbaca waxaa la odhanhaya alkitaabu wasunna walijmaacu wastisxaab alxaal afartaasaa laga dhigahaya oo bara'din wix loo yaqaaneen khilaaf baa ku jira wadaadadu qiyaaska qaabna waxay geliyaan adilada sharciga geliyaan wey alusuul arbaca alkitaab wasunna walijmac walqiyaas bay kuleeyihiin wadaadna wadaadna waxay kuleeyihiin alkitaabu wasunna walijmaac wastisxaabu alxaal hadihi hiya adilat alarbaca qiyaaso maxaa tahay qiyaas waxaa weye ariiqu min turuq istinbaad walfahm wey min anusuus alfaada sida wax logula soo baxo qaabka wax looga keeno weeye ee daliil ma aho lanna wuxuu xuskan yahay daliil min alkitaab wasuna buu xuskan yahay marka daliil ma aha wadaadana halkaasi mare midaad tiraahdaba waxaa laisku waafaqsan yahay qiyaasku inuu yahay baab muhiim baab muhiim ah oo qofka faqiiha uusan ka maarinin iyo mufasirku ayaa laisku waafaqsan yahay marka sheekh islaam tamiya hadda midaad martaba labadaba midaad martaba waa ku adeeganaya haddaad tira waa daliil madax banaana eh, aayad quraan iyo xadiis uxuskansan yahayna waan ku soxona daliil baan ka dhigan haddaad tiraa min ariiq istinbaad weeye adilada wax looga fahmaa iyo alfaadda wax looga fahmaana alfaadda wax ola soo baxaya labada waa maraya axaduhum wuxuu yii ama alictibaaru soomaha qiyaaskii iyo tixgelintii famin wujuuhin wajihi qaabab buu ahaaday famin wujuuh casharta wujuuh sheegi doona shekh islaam tamiya toban wajihi ayuu sheegi doonaa dayib marka tilka casharatun kaamila ayuu kaga dhigi doonaa weye wuxuu yidhi axaduha midkeed waxaa weeye anna cayba in la ceebeeyo la cayo diinana annaga diintanada iyo washatu nabiyina nabiga inaga in la caayo mujaahadatun waa dagaalan wey lana annaga lala wa muxaarabatun iyo xaq iyo colaytana lakula jiro nabiga inaga in la caayo mujaahadatun weeye annaga in nalala dagaalamay weeye wa muxaarabatun in nala xarbeeyey weeyo gaashaanka naloo daruray fakaana wuxuu ahaaday sabigii shatmu fakaana shatm iyo cayb ama caybta u celiya fakaana cayb wuxuu ahaaday naqdan mid gurinaya lilcahdi ballantii kalmuxaarabati sidii dagaalankii oo kale bilyadi gacanta lagula dagaalamo waa wlaa waana kasii horeeyaaba war gacan in lagula dagaalamo iyo in lagu caayo in lagu caaya sii horeysa kasii horeysaa yubayin dalik taa waxaa kuu cadaynaya qowluhu alla qowlkiisa uu yidhi wajaahiduu ku dagaalama biamwaalikum maalkiina ku dagaalama wa anfusakum naftiina fii sabiililah ilahi jidkiisa ku dagaalama alla uu yiri wljihaad buu shekh islaam ibn taymiya fi nafsi marka laga hadlaya aljihaad binafsi maxaa laga wadaa wadan kuu fasiro wljihaadu fi nafsi yakuunu bilisaani kamaa yakuunu bilyadi jihaadka lagu leeyahay wajahidu bianfusikum waxaa laga wadaa jihaadu bilisaan wa jihaadu bilyad gacanta inaad qaadaa laga wadaa ayb sidaa daraaddeed nabigu alai sl xasan bin saabit wuxuu ku yidhi uhjuhum wahaajiin Ah, nabi maxamed ala sl xasan bin saabit mambar inta loo dhigay masaajidka ayaa waxaa la yidhi gaalada cayn oo u gabay oo ilaahay maxaa kula jiray jibriil jibriil baa kula jiro marka carabka in lagu dagaalmay wuxuu yidhi xasaan gabaygiisa wuxuu uga daran yahay min annamli leebabka iyo warmaha lagu ganahayo quraysh iyo gaalo waxaa kaga culus buu yidhi tixda gabaga uu ku ridahayo xasaan ibnu saabit uu ku ridahayo ayb annaga reer qureysheeda laba xasaan baan leenay xasaan ibnu haabit iyo xasaan ibnu xusein ibnu aadam baa labadaa xasaan xasaan thalis ma jiro oo quraysh ka dhashay la soco labada xasan xasaan ibnu haabit xasan ibnu xusein waa kuu sheegay labada xasan saddexaad ma jiro walwajhu thaani wajiga labaad waxa weeye anna anagu wa in aqrarnaahum aaman ku qirnay anna anagu haddaanahay mu'miniin wain aqrarnaahum aaman ku qirno oon u ogolaana calaa maa yactiqiduuna waxay ictiqaadsan yihiin oo min alkufri gaalnimo ah wixii gaalnimo ay ictiqaadsan yihiin aaman ku qirno oo u darinay fa huwa asagu iqraarun waa qirid weeye lagu qiraaro loo darinaayo calaa maa yudmiruunahu waxay qarsanahayaan calaa maa yudmiruunahu ay maa yukfuunahu waxay qarsanahayaan oo min alcadaawati cadaawadu wixii cadaawaday qarsanahayaan waa ku qiraynaa waa u daynaynaa annagu uurkooda barbaari mayno wa amaa idhaaru sabbi in la muujiyo caydii lilaahi alla la caayo walirasuulihi la caayo wadiinihi la fa huwa sabbigaas iyo idhaarkaasu muxaarabatun waa dagaalan weeye fa huwa idhaaru sabbiga muxaarabatun weeye oo tanqudu alcahda cahdigana burnaysaa marba haddaad cay muujisay maxaa noo haray dagaalka inaad gacanta noo qaada iyadaab ka daranba waxay ku dhaanta ma jiro alwajh aali wajiga saddexaad ana mulaq alcahdi cahdiga mulaqa waxun cahdiga lagu sheegay waxaa jira mulaqu shayi wa shay lmulaq waa ina kala fahamta aliimaan lmulaq wa mulaq liimaan huna halkan maxaa laga wadaa alcahd lmulaq wa mulaq lcahdi maxay kala yihiin midna waa mid dhammaystiran midna waa mid shay wax laga sheegay marka ana mudlaq alcahdi waxyaalahan cahdiga lagu sheego hadda saas ka wada mudlaq alcahdi ee cadiga ahdiga waxa lagu sheegay ballanta alladii kaasoo baynana annaga dhexdanada iyo baynahu dhexdooda ahaa yaqtadii wuxuu keensanaya oo wacanahaya codsanaya an yakufuu inay ka istaagaan can idhaari inay muujiyaan aacani washatmi wey can idhaari acni washatmi inay muujiyaan oo bannaanka usoo saaraan inay diinta duraan iyo inay caayaan wey nebigana duraan caayaan kamaa yaqtadii si u keensanayo cahdigiiyo ballantu u keensanahayo alimsaaku inay ka istaagaan oo ka joogsadaan alimsaak atawaquf waa inay ka istaagaan can safki dimaa'i dhiigganaga inay daadiyaan waa inay ka joogsadaan dhiigganaga inay daadiyaan waa inay ka istaagaan siday dhiigganaga inay daadiyaan uga istaagahayaan ayay inay diintanada nebiganaga caayaan uga istaagahayaan ballanna u qaadahayaan bal iskaba dhaafa buu ku yidhi sheekh islaam mutaymiye asabbu caydu ayaa acdamu ka weyn weeye ama bal isabu caydiiba acdam ka weyn min safki dimaa dhiig in la daado in diintaada la dulo kitaabkaaga la dulo nebigaaga la caayo ilaahay lagu caayo lagu horcayo maalin walba taasaa waxay ka weyn tahay dhiiggaaga la daadiyo annaga laakiin agtanada waxaa weyn masaajid la xiro iyo madaraso la xiro iyo macalin xoogaa la cama joojiye iyo waxaasimaa la yihahda gabar leeya indhashareer ma xiran kartid iyo annaga ayuma cad cindanaa ayo aljamaaca wadaadadanada keewoy isma dabo wadaadadana agtooda boqolkiiba boqol waxaa weyn in ilaahay la caayo oo rasuulka la caayo oo diinta la caayo oo wax walba la hikaadiye waxaa ka weyn masaajid faransiiska ku yaalla in la yidhahdo muslimiinta kuma tukan karaan haada acdam cindahum sheek marka waxay leeyihin intii masaajidka nala ka xidhi lahaa waxaan u dulqaadanaynaa nebiga halayska caayo ayuma acdam ninkaa wejinaya isuma dhawo xataa xataa waxay yidhahdaa musaawata hore boqolkiiba afartan iyo lixdan xataa ma kala ah waxay ku leeyihin boqolkiiba boqol mutlaq waxaa weyn masaajidkaasaa ka qaymo badan iyo madarasadaas iyo macalin alayal xiray marka sheekh meelba kama hadlayna shee isku imaan iyo isku diinba marka qaarkood magaciin baa maxaa la yidhaha kugu soo dhacaysa marka sheekh sanabti wuxuu ku yiri bali sabu acdamu min safki dimaa in la caayo diinta la caayo oo nebiga la caayo kitaabka la caayo acdamu min safki dimaa nimanka muslimiintoo la daadiya kaasaa ka wey sabbigaa ka wey wey ayb maxaa dhacay liannanaa anagu wuu yidhi lianna anagu nabdul waan bixinaynaa qiyaas buu rabaa ila hadbaad qiyaas baa lagu jiraa iyaasi caqligo dhan wa kuu fahansiiyo anagu nabdulu waxaan bixinaynaa w nuci waaan biinana wanadfa aan bixinaynaa almaala maalka xoolaha hantida iyo wanafsa naftiibaa waxaan ku bixinaynaa calaa an nucazira inaan aan sharafno oon u gargaarno oon weynayno oo qawyeyno alrasuula rasuulka weyn wanucadimahu aan weynayno wayacalu diinu diintuna uu sarreeyo ayaaba waxaan ku bixinaynaa nafti iyo maalkiiba maxaanu dhimanaynaa wacajibtu ilayka rabbi litardaa maxaa u leena maxaa dadku looga baaba'aya maxaa mujaahidiin ay u dhimanaya maxaa sagaashan iyo dhowr saxaabi ay uxud ugu shahiideen diniga in la difaaco diinta in la difaaco maandahan horintaan dhiman lahayn iska jooga nimankan madiinaha iska soo galeen meelo xooga iska bililqaysteen timirtaa iska qaateen nin hadday dilaan ha dileen ha la yidhahdo kabacdi way naga noqon hayaan ma jirta sheekho waa inaa wax fahamto ayb waxukir wahum gaaladuna yaclamuuna way ogyihiin daalika hawshaa way ogyihiin min diinina daalika oo kee ah in shatmiga ina la caayo oo diintanaga la caayo oo nebiga naga la caayo inuu inna la dila uu ka sii daran yahay way ogyihiin yaqiin bay ku fadhiyaan kutubtooday ka ogyihiin culimmadooday ka ogyihiin indhigaadkoodaa og caadada iyo curfiga bini aadamkaa lagu yaqaanaa ninka ku dila min diinina diintananana way ka ogyihiin sidoo kale faidaa khaalafuu oo diintanada maxay ka ogyihin diintanadu inaysan ogolayn nebiganaga in la caayo ilaahay in la caayo kitaabkanaga in la caayo qur in la caayo muslimiinta in la caayo inaan diintanada ogolayn way ogyihiin yaqiin bay u hayaan ayb wahum yaclamuuna dalik min diinina faidaa khaalafuuhu hadday khilaafaan diintii intaqada waa burahayaa weeye cahduhu ee man khaalafahu intaqada cahduhu intaqada cahduhum in la laakiin sheekhu wuxuu yidhi mukhtasirku wuxuu ka dhigay faidaa khaalafuuhu diintii hadday khilaafaan iyo waxay ka ogaayeen intaqada waa burahayaa man khaalafa wey ciddii khilaaftay diinta cahduhu cahdigiisu waa buraya madaxa lagu dhufanaya alwaj raabic wejiga afraad waxa wey ana alcahda meeshaas waxay ahayd shekh islam timi wuxuu ka dhigay ana almulaqa alcahda meesha hadda tii hore ana almulaqa cahda bay ahayd tanna wuxuu ka dhigay ana alcahda almulaqa cahdiga dhammayska tiran sheekhu oo gooyana ma ahay an macno weyn baa ku xirnaa tii hore waxay ahayd waxyaalaha cahdiga lagu magacaabay wejiga saddexaad wejiga afraad waxaa weeye cahdiga dhammaystiran shuruudiisa iyo arkaantiisa dhammaystirtay oofsan wax walba laga wada hadlay wax walba laysu sheegay shuruuddii lagu qoray tusaale ahaan la yihi waxaan la gelayna waxaa ka mid a nebiga inaynaan caayin waa ogolaanay diintannada inaan nacaayin waa ogolaanay kitaabkanaga inaynaan wax ka sheegin waa ogolaanay gabdhaha muslimiinta inaynan faduulin waa ogolaanay shay walba gooniisa in loo sheego ayagoo ay feermeeyaan kaasaa waxaa la yidhaahdaa alcahd mulaq cahdi dhammaystiran boqolkiiba boqol hadda wax kasta waa mansuus ana alcahda caadiga waxa wey alladii kaasoo caahada hum uu ballan kula galay calayhi dushiisa cumaru cumar ibn khaaab radia allahu canhu qad bayana wuxuu caddeeyey wey cahdigaasu fiihi dhexdiisa wuxuu ku caddeeyey ama qad bayana wuxuu ku caddeeyey cumaru fiihi cahdigaas wuxuu ku dhex caddeeyey daalika hawshaa ku caddeeyey oo maxay tahay nebiga haddaad caydaan diinta aad caydaan intaqada cahdukum waxalla dimaaukum waamwaalukum wuu cadeeye nasbu uu qoro meesha ayaguna waxay dhaheen waa ogolnahay saasay dhaheen qad bayana cumar wey fiihi fi lcahdi buu ku cadeeyey daalika hawshaas ku cadeeye wa sharaahu wuuna ku shardistay wuu ku shardistay shardi iyo cahdi ballamuu kaga dhigay calayhim dushooda wey shardi iyo ballamuu kaga dhigay inay dadka muslimiinta marti sooraan inay soo dhoweeyaan wejiga inay u furaan inaysan eh, sanabkooda iyo asnaabtooda bannaanka usoo saari karin inaysan naaquuskooda garaaci karin kiniisadooda aysan kor qaadi karin gulyada hawlahaasna way feermeeyan kamaarna waa siduu wariyey dalika hawsha ayadaa waxaa wariyey xarbi baa wariyey xarbi ibn ismaaciil alkirmani ayaa wariyey biisnaadin axiix buu ku wariyey can cabdiraxmaan eh, ani buu ka wariyey cabdiramaan ibnu hani alashcari ayuu ka wariyey waa nin taabici ah oo cumar ibn khaaabna wax ka wariyey taabici waxaa wariyey kabiiro marka cumar ibn khaaab iyo keyrkiisba min asaxaaba iyo mucaad ibn jabal iyo ayuu wax ka wariyey marka waa nin taabici oo faqiiha oo reer shaama oo imaam caalim ayuu ahaw marka ninkaasaa wariyey marka hawsha hawl laysla ogyaabo hawl laysla ogyaabo meel bay ogyihiin hawl ay kala dhaxleen oo waraaqaha uu qoran wey markii hawshaa ninkii ka baxaa waxaa wey dhihigiisaa banaana cajis waa burhaya alwajh alkhamis wejiga shanaad waxa wey ana alcaqda caqdiga iyo ballanta maca ahli dimmati dadka ballanta ku jira lala galahayo waxaa weeye calaa an takuuna inay ahaato addaaru daarta iyo dhulku inay ahaato lana annaga waa inay noo ahaato masalada waa inaad ka hadda sheekh masale muhiima ah. wadaadda ku baabaa wadaadda soomaalid baa kale fahmi waayo xataa takfiirka laftood meelay ku baabayaan salafiya inkaar qabto laba dhinacba ugu baabano qola waxay dhaheen daarta gaalada daar gaala qofkii gaalo ku hoos nool iyo murtadiin isaguna waa murtad takfiir iyo khawaarij baa ku baabay marka waa inaad fahamta sheekh ayb salafiye kale xagee u antaraalle mataqaana oo uganka kor urmeen oo inkaar ugu ecdabgelis ugu baxa waxay dhaheen waddamada gaalada oo muslimiintu ku badan tahay waa daarulislaam weeye daarulmu'miniin weeye xukunkan ka talinahaya iyo mila sanaawi waxba fiirin mayno daarulmuminiin dhinac walba waa loo barhiiqanaya laakiin waa inaad fahamto ragga ayaga ah waa ilma adeeradii waa soomaali waa kayrkeed waa inku caqli waa inku da dadinka weynintiin ka yarayd wey maxay ku qaldameen mataqaana waxa ugu weyn ay ku qaldamaya waxaa weeye oo ugu darano waa taqliid waa inay wadaad iska taqliid wadaad baayiri iska taqliidinaya laba waxyaalaha kale oo ku lumaya waxaa ka mid a ah atacasub inay tacasubayaan jamaaco iyo urur iyo kutub gooniya iyo rasaa'il gooniya iyo manhaj gooniya iyo wax meel luqata u tacasubhayaan inuusan ninkaan madax bannaanay nin xor ah madax bannaan istikhyaar leh diinta fahmaaya asagu ilaahay wuxuu ku ogyahay in nusuusta baaranhayo shabkaxsanay soconaysanahay iyo uu xihan yahay wadaaduu meel uu xihan yahay mushaar bay siiyaan jaamacadday ka bixiyaan gabar bay guuriyaan xidid buu leeyahay waa ilmo adeerradu waa qol iyo qalaabo waa isku jifu waa isku waa isku waa isku kalaasa wato maxaa kaloo wada mataqaana oo iyana waxyaala khatarsigali ka mida ah, fulaynimo fulaynimo hadduu yidhaahdo waddankan aan joogaa waddanulxarbi basaboorka laga noqonaya masaajidkaa laga xidhahaya madrasadaa laga xidhahaya cumro ma aadi karo wuxuu leey bedel islaama beledkaan harulaha marka nimanka isugu qoofan waa inaad fahantaa meelaha balaayada ay ka aloosan tahay meela balaayada ka aloosan tahay ayb marka maxay tahay ana alcahda waxaa wey kitaab baa jira uu qoray mid diin laawo ah laakiin hadda sheegi maayo magaciisa wadaadkaas mida sheegi maayo iska tagay lagu fidnoobi ana alcahda caqda waxaa weeye maca ahli dima dadka dimadii ballanka ku jira calaa an takuuna waa inay ahaato addaaru dhulka iyo daartu waa inay ahaato lana muuminiin haddaana annaga iskale dhulka gaaladu ay degan tahay haddaan qabsanno naxnu annaga iskale hiyo diyaaruna annagu meeqaan nahay kun nin haddaan nahay oon qabsano niyo kunka dhulkaas muslimiinta iskale wan milyanka iyo boqolka bilyan oo ku nool waa annaga inaga hoshaqayna dhulkana muslimiin baa iskalo saa wax u fahamto indonesiya meeqa milyan wey indonesia waa wadanka muslimiinta ugu ballaaran soo maa wadanka muslimiinta ugu balaaran marka hindiya hindiya dalkada ku jirta laakiin waddan jamhuuriyad markii la yidhaahdo waddanka ugu ballaaran muslimiinta saddex xun oo nin oo holand u dhashay holand holand baa gumaysatay holand meeqay leegta mataqaana daawo luuq iyo madaxa waddan leegtahay saddex kun oo ka socotay gumaysatay dadka intaasa dhowrka afarka boqol oo milyan ah laba boqol oo axud san markii la badiyey saddex kun iyo shan boqol oo askari baa haysatay xukumaysay saddex kun oo askari saddex kun iyo shan boqol baa xukumaysay markay saas tahay oo awoodda iyo suldada iyo qaadiga iskaleeda hiya daarul kufri wey lannu yaa ka tali calanka ka babanay calanka horan wey insan laakiin saddex kun oo askari hadday qabsato bered gaalo oo tawxiidku ka babado waa bered muslim annagaa iskale inta intaa waa inaad fahanto laakiin hadday takfiirku galaan dhinac kalead u biya shubaan haddii irjaaku gala iyo tajahulna dhinac kale u biya shubanaysaa dhinacna haw daadin ee toos u bax kutubtan akriso diintana fahmo ayb marka annaga daarta iskale wey lana annaga noo soconaysaa daar tajri waxaa ku dureersanaysaa fiiha daarta waxaa ku soconahaya axkaamu lislaam islaamka xukunkiisaa ku soconaya kana dil kana daa kana si kana saa xukunka soconaya farta soconaysa waa annaga wey annaga ku soconaysaaalaa nahum ayaguna sidoo kale wacalaa anahum ayaguna dushooda inay ahaatee wacalaa anahum ahlu saqa inay yihiin dadkii dulliga wadillatin iyo liidnaawa sidoo kale waxaa ah, heshiisku yahay inay ayaguna ahlu saqaar in dadkii dulli u saaran yahay dillana ayna dul ayno liitaan wacalaa anahum ayagu inay yihiin ahla saqaarin inay dul iyo liidnaan ay saarantahay wadillatin hoosayn iyo dullin u saaran yahay calaa haada sidaa daraaddeed oo axkaamta dhulka annagu aan leenahay axkaamtanadu ku soconayso ayaguna ayyihiin ahlu sagaari wadilla ay yihiin ayaa cuhiduu ballan lagula galay waa suulixuu heshiisna lagula galay sulxi silmi baa lagula galay calaa haada xaaladdu inay saa tahay ayaa cuhiduu ballan lagula galay cahdi lagula galay wa suulixuu sulxi iyo nabadgelyan lagula galay faidhaaru shami marka inay muujiyaan cay faidhaaru shami rasuuli rasuulka inay caydiisa muujiyaan iyo waطacan inay duraan fi diini diinta ay duraan yunaafi wuxuu nafyinahayaa oo diida meesha ka saaraya kownihim ahaanshadooda ay yihiin fii sakaari dulli ay ku sugan yihiin iyo wadillatin iyo liidaan iyo hoosna ay kusugan yihin bay ka hor imaanaysaa war nebiga dhegi inay caayaan oo caydiisa muujiyaan xoolahaasoo dhan bay ka hor imaanaysaa nimanku waa ahlulciza walmanaca walquwa marka ahludilliba ma arka markaa iyada alwaj saadis wejiga lixaad waxa wey an allah alle farada wuxuu farad yeelo waajibay calayna annaga dushannada muslimiin iyo muminiin haddaan nahay tacziira rasuulihi tacziir macnaha rasuulka in la xoojiyo tacziir macnaha rasuulka in la sharfo la weyneeyo la qadariyo tashriif ayaa ilahay farad yeelay tacziira rasuulihi rasulkiisa in la qadariyo wa tawqiirii in la weyneeyo wa nasrii rasuulka in loo gargaaro wa mancihi macnaha wa nasrihi calaa man yu'dii in looga gargaaro ciddii dhibaysa wa mancihi nebiga in laga manciyo calaa man yactadii calayhi wayadcanu wayashtum ciddii durayso caaisana looga manciyo yacliya carabka lagu dhufto iyo lagu dhufto wa ijlaalihi nebiga in la weyneeyo ah, nebiga in la weyneeyo la karaameeyo wa tacdiimihi nebiga in la weyneeyo wadaalika hawshaa ayada ah howlahan kuu sheegay oo dhan oo tacsiirkiisa iyo tawqiirkiisa iyo nasradiisa iyo manciisa tacdiimi yuujibu wuxuu waajibinahayaa sawna in la ilaaliyo oo la dhowro sawna in la dhowro buu keensanaya cirdihi nebiga cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo nasabkiisa bikulli ariiqin ariiq kastoon awoodno muxaadaro aan jeedino mudaharaad aan u soo baxno kitaab aan akhrino qofka oon dilno e, e, e, telefishon ka hadalno bikulli ariiqin marka mudaharaad lama soo bixi karo waa la dardaray w bikulli ariiqin baa loo gargaarahaya halkaas waxaa ku jabayheen waxaa la yidhaahdaa salafiyatu waxaa ku jabtay jahmiya walmurji ayaa ku jabtay bikulli ariiq ariiq kasta oo shareecadu ay ogoshahay oo aayad ku tusay xadiis ku tusay qiyaas muctabaru ku tusay wax ceeb oo kalena aysan ku jirin ayaa loogu gargaaraya alwaju saadis saabi alwajiga toddobaad waxaa weeye anna nasra rasuul sala allah alay sl nabigoo loo gargaaro fardun calaynaa farad buu nagu yahay farad buu nagu yahay maxaa dhacay linahu min atacziiri nebiga oo la sharfo oo la xoojiyo oo la tacdiimiyo wa huwa min acdami اljihaad oo fiirso shekh muxuu ku yidhi linahu min tacziiri rasuuli inahu min tacziiri weeye min atacziir weeye wa huwa min acdami اljihaad nebiga oo loo gargaaro oo loo hiiliyo waxaa weeye min acdami اljihaad kii ugu weynaawo marka in nimanka journaalka qorahaya iyo edoodonada nimanka samaynaya laga taqamuso oo min acdam اljihaad qofka meesha ku dhintana oo lagu dilo siaa lagu dilana waa min acdam shuhadaa wayna tiraahda qiyaaska baabul qiyaas baa lagu jira moog usuul fiq waad baranaysaa qiyaas baa lagu jira haddii lagu yidhi nebiga oo loo hiiliyo oo la difaaco waa min acdam iljihaad man daafaca rasuul calayhi salaatu wasalaam wa qutila haakada fa huwa he min acdami shuhadaa cinda almuslimiin wa cinda allahi caza wajal qiyaaska waa inaad fahanto qaabka wax loo dhigahay waa inaad fahanto haddii baabka laguu bilaabo waa inaad maxaa la yidhaha adigu aad diribsan karto inaad duuqsan karto ood hawsha ballaarsan karto waqad qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi ilaa tansuruuhu haddiidnaan u gargaarin rasuulka faqad nasarahu allahu alla ayaa u gargaaray idinkan baa la imtixaamaya alla rasuulkiisa waa u gargaari wuuna u gargaaray waana u gargaari doonaa laakiin idinkaa la imtixaamaya inaad bal iimaan inku jiro dux iimaan in inku jiro iyo inuusan inku jirin idinka ayaa layn imtixaamahaya haddaad ku dhacdaanna hadeed waa laynka bedel qaadan ystabdil qowman hayrakum haddaad ka soo baxdaanna waad barmoosaysaan jannaad ku gelaysaan cizi baad ku helaysaan kor baad noqonaysaan ilaa tansuruu faqad nasarahu llah bal iskaba dhaaf buu ku yidhi nasru axaadi lmuslimiin waajibun bal iskaba dhaaf nebi maxamed in loo gargaare nasru axaadi lmuslimiin axaad macnaha ashkaasta ashkaasta iyo goorigoorida muslimiinta in loo gargaaro waajibun waa waajibun war dadka muslimiinta qof walaalkaa ah inaad u gargaarto oo istacaadaya waa waajiba unsur akhaaka aaliman maxaa la yihahda maluum walaalkaaba inaad u gargaarto ayaaba shareecadu ku amraysaa ilaa tansuruuhu maaa muslimiinta in loo gargaaro marka aaxaadda muslimiinta iyo shaksiyaadkooda iyo goonigooni iyo midmid rag iyo dumarba saqiir iyo kabiirba inaad u gargaartaa waajib kugu ah nabi maxamed agee jawaab marka ambiy aggee joogta rasul aggee jooga bal nasru axaadi اlmuslimiin waajib weeye goonigoonida midmidka muslimiinta in loo gargaaro waa waajib fakayfa sidee buu ahaanayaabuu ku yiri oo loogu gargaaray binasri in loo gargaaro fakayfa binasri in loo gargaaro sajidi walad اaadam sala اllahu calayh wasalam nebi aadam intuu dhalay sayidkoodii oo nebi maxameda calayhi salaatu wasalaam see loogu gargaaray see ku dhacaysa sheekh mana dhici karta waajib inuu gargaaro fakayfa binasi sayid walad aadam marka alayh salaatu wasalaam haddii luu yidhi muslimiinta iska caadiga in loo gargaaraa waajiba fakayfa binasri sayidi walad aadam waa ka sexan min baabi awla waxay kuwaan muslimiin ku noqdeen oo walaalaha kugu noqdeen oo ugu hilinayso waa nebi maxamed inay rumeeyeen nebi maxamedkii ay rumeeyeen oo rumayntay rumeeyeen ay gacli walaalo kugu noqdeen in la caayo oo tiraa waa ka joogahayaan ayagana iimaan islaanimaan ugu hiilinaya nebi maxamedna u hiilin maayo waa qiyaas baatilaw sheekhu diinima waxsiiga marka ayagana waa waajib muslimiinta in loo hiiliyo nebi maxamedna boqolkiiba boqol bay kasii sarraysaa lianna huwa ra'sulmuminiin wey wa rasuululmuminiin wey la soco alwaj aani wejga sideed waxa wey ana alkufaara gaalada qad cuhiduu ballan baa lagula galay calaa an laa yudhiruu inaysan muujin shay-an wax un waa inaysan muujin oo min almunkaraati waxyaalaha la inkirayo waxyaalaha shareecadu ay inkirtay oo la qoonsado wax ka mid ah a oo inaysan muujin almukhtasati ee khaaska ku ah bidiinihim ayaga diintooda weliba waxyaalaha munkaraadka oo diintoodana weliba khaaska ku ah oo inaysan muujin oo maxaa ka mid a ah? waa inaysan muujin macatabkoodii macatabkiiyo ushiyo weyn oo istallaab leh waa inaysan soo qaadin naaquuskoodii iyo durbaankoodii waa inaysan garaacin kaniisadahooda waa inaysan ka garaacin quunkoodii iyo naaquuskoodii iyo waxyaala gambaleelkoodii laga maqlahaya xaggee adinkaba ka qaylanee laga maqlahaya waa inaysan aysan muujin adinkaan ku bilmunaasaba imaam axmed bin xambal baa waxaa la weydiiyey waxaa leeya nin muslimoo adimaya masaajid adimahaya ayaa nin gaala soo amaray markaasuu wuxuu yidhi kadaba nin nasraani ah ayaa wuxuu soo amaray masaajid laga adimayo markaasuu yidhi kadaba been buu sheegay baa le ka waran baa le yuqtal buy war ninka abtiga tolaa war ninka dila warka waa ina ahanto maxaa loo dadaalayaa adin baa lagu adigu muxuu adigu muxuu yahay jamaca tawxiid wey waa ina fahanto hawshan ka adigu waa kalimatu tawxiid alle iyo rasuulkiisi baa laga hadlaya haddii la yidhaahdo waa been oo waxba kama jiraan haddii la yidhaahdo maaa salaadba ku ansaaysa salaadda tukanaysa caddeed salaadan meelay qabatan lahayn baad ku caaminaysaa dhulka salaadda tawxiidkeediiba la buryoolayo waa been maxaa ka tukanaysaa axmed wuxuu yidhi yuqtalu war ninka dilay qabtani fiirsa sheekh wajana fahamta hada hawl culamaa hawl fiqh wey laakiin qolaa wali waxay ku wareegsanayaan maxaa la yidhahdaa imaam baa loo shadinhayaa qaadigaa loo celinhayaa bay weli ku wareegsanayaan lanno weli wax may fahmin mushkiladaas ma taqaana weli wax may fahmin marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala fahamka aan ku irsaaqo fahamka ilahi subxaana wa tacala ilahay baa fahamka fure fahamka allah aan ku irsaaqo ramadaan baa la jooga tobankii dambe ducaysta ilaahay inuu inii furo baabka ilahay inuu inii furo masaa'isha inii furo sheekh islam ibnu taymiya mararka qaarkood ibnuqayim baa ka soo guuriyey bacda salaad subax wuxuu markuu tukado intuu toban sac masaajidka yimaado oo safkoona ku tukado yuu fadhi jiray markaasaa duhurka lagu adimi jiray intaa waa maruu qur-aan akrinahayo iyo maruu salaadkanu ducaysanahayo maxaa ku taagan mataqaanaa masala ku taagan ilaahu ii fur ilaahu ii gari ilaahu ii dilaaca ilaahu ii fududin markaasaa loo furhaya habeenkii inta la soo kaco sadka hore la fariistay baa duur lagu tukanaya intaa maxaa loo fadhiyaa quraac lama doonayo oo qadar lama doonayo oo caruur iyo islaam iyo reer iyo dugsi iyo madarasa midna lagama fakarayo maxaa laga fakarayaa ilaahu masalada ii furo adiguna waay rabtaa meelaha inaad la warwareegto maxaa udhexeeya labada labada maxay yihiin san maay tan maxay casarta in la warwareegto tilaabo maadan qaadin cilmi maadan safrin maadan baranin maadan culimo maadan horfariisan kutubtii wa lagu fahmi laha maadan waxaysan waxoogaa istaa abushujaac haddaad akhrisato ama jaamacad waraaq aad ka soo qaadato jaawas alqantara waad soo haysataa ayb faaqidu shay laa yucti hayra marka mxuu muxuu yahay mukhtas macnaha marka waxyaalaha diintooda khaaska ku ah maxaa ka mid a ah? dharkooda ay diintooda iyo ciidooda ay labistaan oo u soo labisaan isu qurxiyaan waa inaysan muujin waxyaalaha diintooda khaaska la ah dhan waa inaysan dadka muslimiinta suuqyadooda iyo magaaladooda iyo faras magaalaha midna waa inaysan la soo marin waa inay la dhuuntaan aashinku adin waa inay galaan alla yudiru ana alkufaara qad cuhidu calaa an laa shay-an min almunkaraati almukhtasati bidiini diintooda khaas ku awood famataa waktiga adharuu ay muujiyaan shay-an minhaa oo munkaraadkaas diintooda khaas ku ay muujiyaan cuuqibu waa lagu ciqaabaya diintooda laftigeedii ay muujiyeen munkaraadkeedii ayaa lagu ciqaabaya suuqa hadday doofaaro iyo intay keenaan ay yidhaahdaan xalaal weeye waa la cuni karaa ay suuqa noo soo marmarsiiyaan waa lagu ciqaabaya beerka la garacay madaxa lagu fanaya fakadalika sidaasoo kale idaa adharuu hadday muujiyaan sabba rasuuli sal la ala nbi maxamed caysa muujiyaan istaxaqu waxay mudanahayaan cuquubata daalika sabbigaas cuquubadiisay mudanahayaan sheekh islaam taymi saadan u dhihinin waxaa laga yaabaa in la karbaasho ile kuwa dabaalaha iska badan mowta wadaad xumaahay iyo wuxuu ku yidhi waa hiya alqatlu cuqubadan kuu sheegay waa dila la saba <laughs> sheekh islaam taymi ma rabo inuu dabaallada meel daayo wuxuu yidhi waa hiya alqatlu cuqubadan kuu sheegaayo ha u qaadanin neefdiidka in la geynaayo oo xoogaa la canaananahaye waa hiya alqatlu dil weeyeginkaar kugu dhacday ha qaldan waa in la dilo alwajhu taasic wajiga sagaalaad waxaa weeye annahu amar iyo shaaniyo laa khilaafa wax khilaafu kama tiro bayna almuslimiina dadka muslimiinta dhexdooda annahum gaaladu mamnuucuuna waa kuwo laga manciyo loo diidaayo min idhaari sabbi inay muujiyaan cayb nebiga inay caayaan diinta inay caayaan alla inay caayaan kutubta inay caayaan waa mamnuucuun bay keen muslimiintuna waa muttafaq way soo geliyiin wa annahum gaaladu yucaaqabuuna waa lagu ciqaabahayaa calayhi cala sabbi waa lagu ciqaabahayaa idaa facaluuhu sabbiga hadday sameeyaan bacda nahyi markii loo sheegay oo laga reebay ka lacag nahyigan muu sheegaya ha u qaadane markay nebiga caayayaan baa la dhahaya hadda waad caydeene berri ha u noqonina maaha u faham sheekh marka hore cahdiga lala gelaayo yaa waxaa la leeyahay diinta ma caayi kartaan muslimiinta ma dhibi kartaan wax kastoo muslimiinta dhibay waa inaad iska ilaalisaan alla ma caayi kartaan kitaabka ma caayi kartaan musxafka ma guri kartaan muadinka ma dhaajin kartaan waxaasoo dhan wey markaas waa nahyi wey markii loo sheegay kabacdi oo shardi lagula galay kabacdi hadday la yimaadaan maxaa la sina waa anahum yucaaqibuuna caleyh idaa facaluuhu bacda nahyi marka shardi lagula galay oo loo sheegay oo waadix ay tahay hadday kabacdi ku dhaqaaqaan cuuqibuu wahiya alqatlu aan lalaynaya fa culima waxaa la ogaaday annahum ayagu lam yuqaruu laguma sugin calayhi calaa sabi laguma sugin lagumana qilin war qofka ogolaanaya idinku ma ogolaanaysaan meesha fadhido qof kaste in la qof ogolaanaya raalli ku amiyaa seed uga ogolaanaysaa diintanaga in la caayo nebiganaga in la caayo alle in la caayo musxafkanaga lagu kaabso la gubo mas mu'adinkanagana yaraa been baad sheegaysaa si raalli ugu noqonaynaa sheekhu hawshaa waa waxaa weeye waa mustaxiil mana dhacaysa hadday ku dhaqaaqaanna birta laga aslahayaa lanna waa ogyihin yaqiin bay ogyihin inaanan ogolayn oon ka xumaanayn oon dhibaysa yaqiin bay ogyihin wa idaa facaluu hadday sameeyaan ma shay hadday sameeyaan lam yuqaruu aan lagu sigin oo lagu qirin caleyhi dushiisa oo min aljinaayaati dembiyada ismiyada ka mida istaxaqu waxay mudanahayaan cuquubatahu maagii in lagu ciaabo maagii in lagu ciqaabo waidaa facaluu maaga ila lagu soo yiri maagu shaykas waa nakiro nakira fii siyaaqi shardigu wax kaste oo la dhibayo hadday sameeyan waa lagu ciqaabaya ayb istaxaqu cuquubatahu maaga cuquubadiisa ay mudanahayaan bilitifaaqi ee bilijmac culummada islaamka iyo ummadda muslimiin dood kama qabo wax kaste oo loo sheegay oon dhibsanayn hadday sameeyaan waa lagu ciqaabahaya wasabu cayda weeye ayri rasuul rasuulka kayrkiisa ay caayaan oo muslimiinta kale ay caayaan yuujibu wuxuu waajibinahayaa jalda hum ayaga in la jaldiyo oo la karbaasho boqol jeeda in lagu ifto oo la tacsiiro oo la karbaasho ayuu dhalinahaya wasabu ayri rasuul sal la ala nabi maxamed cid aan ahayn oo muslimiinta ka mid ah hadday caayaan yuujibu wuxuu waajibinaya jaldahum in la karbaasho nebiga hadday caayaanna yuujibu qatlahum soomana soo marin nebiga hadday caayaanna jaldahum nebiga hadday caayaanna waa dil wey muminiinta hadday caayaanna waa dil in la karbaasho nebigana waa dil waa la kala qaado waa inaad fahanto shareecadu waxay kala qaaday haadaa qatlun wa haadaa jaldahum kaasho inta u kala fahanto laakiin maxaa loo kala geeyay haddaad tiraahdo inaad fahantona waa laga yaaba inaadan fahmina waa laga yaaba laakiin adiga maxaa ku quseeya inaad hogaansato samicna wa aacna qur-aanka rabbana wa ilayka masir waa inaad tiraado hawshaana saa u fahamto nebigu waa mu'min ciddii cayday ha la dilo mu'miniinta kale ciddii ha la yidhaahdaa caydana ha la jaldo maxaa loo kala geeyey xikmadda ku jirta maxay tahay xikmadda ku jirta waa laguu sheegi haddaad fahamta alxamdulilah haddaad fahmi weydo waxaa weeye isdhiig aduu xaqo inaad raacdo waa inaad xaqa u hogaansanta laakiin haddaad tiraado may hadda ma fahmina maxaa ku jira hadda waxaad u baahan tahay cumar bn khaaab in lagu keeno oo lagu garaaco madaxa markay dhiig kaa yimaadana waad biskoonaysa waxaa leedahay haddaan fahmay haddaan fahmay usha iga daayaad dhahaysaa shala soomalan soo maray shalan soo maran sheekho marka in lagu garaaco oo ulqiy laguu geeyo meelaha cilaajka lacagay kaa qaataan way qur-aan lagu akriyo ab ayr rasul yujib jaldahum fakadalika buu ku yidhi sidoo kale sabu rasuuli rasuulkoo la caayo sal اlahu alayh wasalam yuujibu wuxuu waajibinayaa qatlahum in la laayu waajibinayo war waa inaad fahamta sida masaaisha loo kala qaadaya haadaa jaldun wa haadaa qatlun ha isu qalda sheekh masaaisha wey haadaa rasuulun wa haadaa muslim <laughs> ayr rasuul hanaw shabaada sheekh maxaa weynayda boqol konton diyada looga dhigay ninkana boqol looga dhigay haadaa xukmun wa haadaa xukmun maxaa gabadha loo yiri diyada intaa haamaka ha qaata dhaxalka intaa ninkana intaa loo yiri ilaahay baa kala geeyey waa inaad saa isu dhiibto ufahamta sharecada u fahamta alwaj caashir wejiga tobnaad waxa weeye ana alqiyaasa qiyaaska aljali oo iska cado qiyaaska weyn ee qiyaasu qaar waxaa loo qaybiyaa jali mina khafi baa loo qaybiyaa marka waxaa loo qaybiyaa eh, qiyaas eh, eh, dawraan qaybaa loo qaybiya lakiin hadda waxaa laga hadlaya qiyaasulxilli qiyaasulxilli waad garanaysa lakiin hadda halka marki laga hadlayo qiyaasuljali wa qiyaasulkhafi wey hadda aljali baa laga hadlaya qiyaasujaligana muxuu waa qiyaaska mararka qaarkooda aan u baahnayn asal iyo farac iyo cilo iyo xukun midna aan u baahnayn banaanku iska yaal cidul baa fahmaysaa falaa taqul lahumaa uffin oo oh, kalew baab wlaa wey baab laga yaabo ana alqiyaas aljaliid yaqtadii wuxuu keensanahayaa ana alqiyaas aljaliid qiyaaska iska waadixa bannaanka yaal yaqtadii wuxuu keensanahayaa annahum gaaladu mataa khaalafuu markay khilaafaan shay-an markay khilaafaan oo mimaa cuuhiduu calayhi wix ballan ugula galay ah intaqada waa burhaya cahdun cadwadu waa burhaya kamaa dahaba siduu ku tegey ilay xaggiisa uu ku tegey daa'ifatun jamaaco oo min alfuqaai fuqahada ka mido culamada qayb kamid ah waay fuqahadu shaygii lagu cahdiga lagula galay markay saa u sameeyaan waxaa weeye cahdigi waa buray meeshii lagu arkana waa lagu dilhaya kuwooda xataa aan ogeyn madaxa la qaadaya war maxaa laygu dila in adeerkaaba cahdiga ka baxay buriy kortigeed isku midbaatin way ku dareersanayaan idaa lam eh, yafuu haddaysan oofin macnaha wafaa yafi eh, fi wey macnaha ficilkan waa kii la ohan jiray lafiif maaa la mafruuq la ohan jiray oo fada iyo laamta labadaba wuxuu ka yahay muctal buu ka yahay horeyna waagu kaga jiran yahay waa mashwi laamtana waa ka jiran yahay waa arjal marka dee markaad cilaynayso waa inaad xuruufta aad goyso xuruuful cilihi marka waidaa lam yafu macnaha waidaa lam yuufuu in la yihahday ah laakiin hadda wadaad kuma dhihin waidaa lam yafuu haddaysan oofin idaa lam yafuu haddaysan oofin bimaa cuuhiduu wixii balla lagula galay calayhi dushiisa infasakha maxaa batala waa burahayaa weeye caduhum caqdigoodii heshiiskooda waa burhayaa kamaa yanfasiku siduu u fasakmo u burguro albaycu bayc siduu u buro waayruhu iyo ayrkiisa oo nikaaxoo kale tusaale ahaan siduu u buro idaa lam yafi hadduusan oofin axad mutacaaqidayn labadii heshiiska wada gashay mid ka mida hadduusan oofin bimaa sharaahu w uu shardistay wx uu shardistay hadduusan oofinin cahdi waa buraya ballantu waa buraysa war aniga adigu haddaan beec ku heshiino oon wax shardisanno oo tiraa kitaabkan saariu masnuur oo mukhtasara oo taxqiiqaasa waa inaad ii keento toban dollarna waan kuu hayaa hadhowa waxaad ii keentay mid taxqiiq kalalow waxaan ku leeyahay lacagtaad iga hormarsatay ii soo celi leanno maxaa dhacay ballantii baad ka baxday taxqiiqiina ma aha waa nusqo kale lacagta soo celi ballantii haddaadan oofin beeci ma soconahay gabarh baan guursaday inay tahay sidaas sidaas sifaadkaas leedahay waan noqon weyday waxaan ku leeyahay nikaax meeshu kuma jiro waa fasikuma ohan kala tego marka shay walba saa waalxikmatu xikmada iyo manfacadii faa'iidada ku jirtana in shardiga ay labada qof ay wadagaleen la oofiye xikmadda ku jirta manfacadii faaidada ku jirtana daahiratun waa mid iska cado muuqata sababtu maxay tahay qof walba shardiga dan buu ka leeyahay qof walba shardiga danbuu ka leeyahy waxaan ku yidhi guri beled xaawo wakiil baad iga tahay boos iga gad intaas waa inuu yahay wey labaatan iyo labaatan waa inuu yahay shan iyo labaatan iyo shan labaatan waa inuu yahay waddo waa inuu haysto ujeedooyin baan ka leeyahay waddada uu haysto ujeedaan ka leeyahay tirada ujeedaan ka leeyahay hadhowba waxaad ii gaday mid siddeed iyo toban iyo siddeed iyo toban faa'iidadii dantan ka lahaa meesha wax ma iska dhimin mise iskama dhimin iska dhimin marka qof walba shardiga uu xidhanayo manfaco iyo faa'iido iyo dan buu kaleeyahay haddii la waayo shardigii faa'idaa meeshu ka baxaysa marka walxikmatu aahiratu waa la iska ogyahay fainahu hadduu i yihahdo warnihi maxaa la yihahda gabar dheer ii guuri manfacu ka leeyahay oo asaga maxay tahay asagaa laga yaaba inuu gaaban yahay oo xoogaa oo xoogaa kor ugu soo kaco dan buu ka leeyahay sheekhu war gaari guduudan iyo gad buu ku yidhi si ad waxaad ugaday mid madow wuxuu ku yidhi maya ma rabo madowga kawayal waa jimba Ah, waaba jini wax madow waaba jini shaydaan ma ogoli maano ma ficid ogelaya qofka shaddi alma waa la fuliyo fainahu asagu weeye fainahu qofka axad mutacaaqidaynka fainahu axad mutacaaqidaynka inamaa in kale maana iltazama waa laasimay oo waa isku farad yeelay waa isku waajibiya maltazamahu wixii uu laasimay oo isku farad yeelay bishardin an yaltazima inuu laasimo alaakharu midka kale qofka kale caaqidka kale bima ltazamahu wuxuu asna u laasimo inuu bixiyo shardiga anigana waa inuu ilaasimo adigana waa inuu ku laasimo waa inaad tiri gurigaanaan kaa galay intaasoo mitir weeye waa kanaa sharcigiisi waa kanaa adiguna lacagta waa inaad keento berri wey haddaad berri keeni weyda bishardin haddaad berri keeni weyda afar sac markay tahay gurigeeda waa gadanaya lix sac markay tahay adoo lacagtii la ogdahayaa tiri waxaan ku idhi badala waa lagu kala tegay saaka afar sac bay ahay gudi mar laangat qof walba inuu shaadkiisan lahaysma anna waa inaan guriga kuu hayo oodan afar saac ku horgedi karinin anuguna afar saac ku hor waa inaan lacagta keeno haddii adigu aad laazim weydoo lix saac lacagta la soo xaadirto anigana ilaazimi maayo afar saac ba gurigayga waa gatay lanna qof walba inuu shardiga laazim waa inaad la socoto fainahu asagu axad mutacaaqidaynka inamaa in kalemaha iltazama waa laasimay oo waa isku farad yeel waa isku waajib yeelay maltazamahu wix uu laasimay oo isku farad yeelay bisharin buu isugu laasim yeelay an yaltazima waa inuu laasmiyo oo fuliyo alaakhar mid kale waa inuu fuliyo bima ltazamahu wuxuu asna u laasmiyo isku farad yeelay faidaa lam yaltazim hadduusan laasimin lahu asaga hadduusan u laasimin oo u ogolaanin alaakharu midka kale hadduusan asna wixii laasimin ousan ka soo bixin saara wuxuu ahaanayaa haada midkaan wuxuu ahaanayaa ayra multazimin ayra multazim mid laasimay qayrkiisu ahaanaya wax igu laasimayana ma jiro xalaal baan ahay bannaankaygaan marhaya wax igu imaanaysana ma jiro lagu kala teg hawshii sheekhukuusii caday wuxuu ku yidhi faina alxukma xukunka sharciga iyo midka caqliga labadaba alxukmu sharci waalxukmu alcaqli faina alxukma almucallaqa oo lagu xiray weeye bishardin shardi lagu xiray faina alxukma almucallaq shardiga xukunka lagu xiray ama xukun caqliga ha ama ha noqdo e, e, e, sharci ha lagu xiray bishardin shardi lagu xiray laa yahbutu ma sug cinda cadamihi cinda cadami shardi shardiga markii la waayo xukunku socon maayo idaa faata shardu maxaan dhihi jirnay faata he almashruud dhan maxaa aamusanti idaa faata shardu maxaan dhahaynay faata almashruud yaa ku daayay mar haddii shardigii la waayo faata almashruud in wax laga soo reebo marka qaabkood waa la yaabo lidaruura lidaruura sida baktigu u bannaan yahay mararka qaarkood wax in looga soo reebo lidaliil kale hawlo kale waa laga yaaba laakiin asalku maxaa weeye idaa faata sharu idaa fuqida ashardu faata almashruuطu kii shardisana waa tegi lagu kala tego ayb marka waa saas w marka wuxuu ku yidhi faina alxukma almucallaqa bisharطin laa yasbutu xukunkaasu ma sugmaayo cinda cadamihi cinda cadami shardi markii la waayo biitifaaq alcuqalaa buu biitifaaq lmuslimiin ma ah la socaqaldama sheekh biitifaaq alcuqalaa weeye gaal iyo islaamba doqod iyo qof kastoo caqli leh laakiin majaaniinta iyo dadkaan waxba garanayn kama hadlayno laakiin cuqalaa dadka caqliga saliimkaa leh shardi xukun kaste oo shardi lagu xiray haddii shardigii la waayo xukunkaasna waa wi lagu shardisana waa la waayo maxaa hadda laga wadaa gaalada haddii lagula shardistay inay diintannada ixtiraamaan nebiganaga ixtiraamaan lagula shardistay oy nebiganagii caayeen waa la waayey w wi la shardistay wixiina waa bureen ayagana dil baa u soo baxay wey waa lagu kala tegey aalika yatabayanu daalika yatabayanu laka hawsha waxay kugu caddaanaysaa cafwan idaa tabayana daalika hawsha hadday kuu caddaatay ood fahanto xukun kasta oo shardi ku cirnaa haddii la waayo shardiga xukunkiina in la waayay haddaad ogaatay fain kaana hadduu yahay buu kuyii hadal xora inuu kuu kala qaado waxa shardiga lagu gelaaya almacquudu calayh ma ilaahay baa iskale ma adaa iskale ma qof kalaa iskale xaqan cahdiga ballanta lagu gelaayo yaa iskale taas kala qaaday lianna xuquuqdu waa kala duwan tahay xuquuqdu waa kala xaqa mar adaa iskale marna qof muslimaa iskale marna ilaahay baa iskale mar waxaa laga yaaba rasuulkaa iskale mar qof kaloo muuminaa iskale mid walabana xukun gooniyay qaadanaysaa laakiin qolaa waxay rabaan waxoo dhan inay iskaga dhigaan midna isu xaab qaadaan xaqa ilaahay xaqa rasuulka xaqa mu'miniinta xaq adigu aad gar u leedahay waxaasoo waxay rabaan inay kula hal xaq wey hada baatil way sheekeen arrimaha waa la kala qaadqaadi waa la kala duuduwi masaa'il baa ku xiran idaa tabayana daalika hawshaasay kuu caddaatood fahantay fain kaana almacquudu calayhi shayga caqdiga ballanta lagu galay hadduu yahay xaqan hadduu yahay lilcaaqidi midka caqdiga galaya xaqu asagu leeyahay adiga maxameda camar ah, sayda caliya faaraxa faaruma oo caqdiga galaya adaa xaqa iskale aabbahaa shuqul kuma macaan shuqul kuma leh amiirulmuminiin xataa shuqul kuma nabi maxamed xataa hadduu yimaado shuqul kuma adiga kuma dhaafo warkaaga inay si macufaantaho xaqan adaa iskale kitaabkan anaa iskale waan sadaqaysan waan hadiyeyn aniga ima dhaafto cid ku qabsan karta ma jirto caaqil baanahay baaliqa xaqaanu aniga ima dhaafo ninka iga soo horjeedaan siinahaya hadiyatan min fulaan ibnu fulaan ilaa akhiihi fulaan ibnu fulaan baan dhahaya cid dhigi karta soo celi ma jirto xaqa aniga ima dhaafo wayna saa u fahmi laakiin aduu kaad leedahay miyaa bixin karaa maya <laughs> ma soo gaaro shaqul kuma leeyo masaajidkan ma gadi kartaa masaajidkan ma la gadi karaa masaajid ma gadi ma oran kartaa sida qolo laakiin la sheegaayey soomaalida gobolada ka mida ah, qola waaal waayihii gumaysi miyahay mise maaha waayada waxle maaha yaa mid waxaa la yidhi waxaaka gaalo markaasu waxay dhaheen magaalada xageen hool oo looj maan baan hoteelan seexano anaa inii hayay soo bax masaajid buka inuu ka kireeyey lacag qaad masaajidka inta goosha udhigay gaalada u goglay iska seexda hadhow markay tahay buu yidhi saacad markay intaa tahay nin waalan baa inii imaan doona wuu qaylin doonaa dheg jana qawsiinana iska seexda ninka waa la mataqaana uu sheegaayo eh. aa muadinkoda ma muslima ninkaasi amsoongaa kaafir bilah eh. alcadiim sheekh lanna muxuu ku sheegay wixii ilaahay tacdiimiyey oo adinhaaba wuxuu ku sheegay eh, inuu yahay waali hadda maxaan soo marnay axmed midkii muadin been buu sheegay muxuu sheegay war ninka dila sooma dhihin kanoo kii oo kale kadaalika marka almuhim maxaa kaga wadaa masaajidkan adigu ma geli kartid maxaa dhacay liannahu xaqun lilahi caza wajal ma geli karti waxaa u la gadi karaa wax ku tukada haddii la waayo dadkii tusaaleahaan xaafadan deganaa baa ka guuro muslimiin ahaa wadamada gaaladii ka dhacda wadamada gaaladii ka dhacda dadba muslimiina meel soo degahaya xaafadda waa degahayaan udedeganaan marka dambe ka guurahayaan masguuryahoodii bay gadanahayaan masaajid see la dhahayaan qoful baa lagu jebinahaya shimbiraha ku xaarahay maxaa la samaynayaa waa la gadayaa kabacdina lacagtiisa ayaan meelka masaajiga dhisaynaho intaaba isagu ku banaanaan si kale looguma dhawaan karo ayib marka xaq lilah tasarruf kale ma jiro wuxuu ku yiri marka fain kaana alxaqu lmacquudu calayhi xaqan lilah fain kaana almacquudu calayhi shayga caqdiga lagu gala heshiiska hadduu yahay xaqan lilcaaqid hadduu yahay lahu asaga u bannaan an yabdulahu an yucطiyahu wayadfacahu inuu bixiyo biduuni shardin shardin aan buu bixin karaa lam yanfasik ma fasakmaayo wey alcaqdu caqdiga heshiiska ma fasakmaayo bifawaatihi fawaat shardi shardigooda waa ku faski maayo ayb bal iskaba dhaafee lahu wuxuu xaq u leeyahay faskahuu fasakuu xaq u leeyahay maxaa dhacay waxaan ku yidhi kitaabkan saaru masum waa inuu noqdo nusqada noocaasa waa inuu noqdo wadaadka cali ibn maxamed alcimraani waa inuu taxqiijiyo waa inuu saa yahay shardigaasaan oga galo hadhow waa nusqo kale ii keen xaq waxaan u leeyahay inaan ku iraahdo iska keen midkaaan qaadanaya lacagtana iska qaado waxaan kaloo xaq u leeyahay inaan wejiga kaaga dhufto lacagtana kaa qaato so xaq ma leehi yaa igu laasimin karaa cid ugu laasimin karta miyaa idinku garanaysaan oo dhahaya ilaaba ilaa waa inay caqdiga buriso kitaab kitaabkii maaha nusqadu nusqadii maaha ka noqo cid idhihi karta miyaa jirta maya anaa xaq u le haddaan rabana waan socodsiin beexa haddaan rabana waan burin anaa ashad anaa iskale sheekh muxuu ku yidhi lahu xaq u leeyahay an yabdulahu inuu bixiyo shayga biduuni sharin shardi la-aan baan bixin karaa waxaan ku dhihi karaa lacagtii kitaabka aan kaagaan kaaga carbuuntay iskaba qaado kitaabka meel kalaan ka helay qaado lacagtiina tobankii dollar qaado ku tag soo xaq uma lihi cid kula hadli karta ma jirto lam yanfasikh alcaqdu caqdigu ma burahayo bifawaati bifawaati shardi wey bal iskaba dhaafe lahu qofka caaqidka wuxuu xaq u leeyahay fasqaw caqdi inuu fasaquu xaq u leeyahay kamaa idaa sharada hadduu shardisoo kale rahanan rahan buu shardisay filbayci beyci buu rahan ku shardisay bee baad rahan dhigatay hadhow waxaa le rahantii wuu kuu keeni waayey kuu keeni waay lacagtii kuu keeni waay tusaalahaan maanta wuxuu ku yidhi warnihii waxaa weeye lacag baan kuu keenayaae alaabtaan beelacadan isiin oo boqol kun oo kenya mane u dhigantaa ama kun doolar u dhigantaa baabuurkaygaana rahan baan u dhiganahayaa ama waxaan rahan kugu keenaya gaarigayga hebeloo taqaanay gaarigay noocaasa saasaan rahan kugu keenaya hayow hadhow markaad ii timid ayaan waxaan ku waba rahana kaama rabeen lacagtayda ii keen soo aquma lihi aq baan leeyahay waxba rahan kaama rab gaarigaaga kaxaysee waan kaa sugaya lacagtayda ii keen caqdigii miyuu buray mise waa jiraa waa jiraa caqdigii ma buray waa jira maxaan ku yidhi gaarigaagan iska qaado waxaa weeye lacagtayda waa kaa sugaaya saddex bilood bil baa labaatan bil intaan ku ballanay muddadii lacagtayda rahana kaama rabo marka kama idaa sharada rahdan rahnan fil bayca hadduu shardisto oo rahanti loo keeni waayo tusaale ahaan ama ay suurtagal ama adkaan weydo waxaa weeye inuu beyc buryana xaq waa u leeyahay oo yidhahdo rahanlaan beecan ma soconahayo mana yeelayo wuxuu kaloo xaq u leeyahay inuu beeci socodsiiyo rahantiina uu ka tanaasulo xaq u leeyahay taas waad fahamtay xaqa asagaa iskale wa in kaana hadduu yahay almacquudu calayhi wey xaqan lilaahi xaq alla iska leeyahay hadduu yahay ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala aw liayrihi alla ayrkiis baa iskale alle kayrkiis baa iskale maxaa laga wadaa dadka makhluuqaadka ah iskale oo muminiinta ah iskale oo muslimiinta kalaa ah iskale saa waa noqon karta damiirka alle loo celiyo lianna damiir yarjicu aakhiru madkuur wey inta badan haddii kale waxaan odhan karnaa aw ligayrihi damiirkan waxaan u celinaynaa qofkii hore baan u celinaynaa oo muxuu aha caaqidkii hore aan u celinayna aw kaana liayrihi ay ligayri caaqid caaqidkii guntaayay linafsihi u guntaayay cid aan ahayn oo dad kale u sugnaa inta waa dhigi karnaa labada waa dhigi karna ismeel bayna isku imaanayaan xaqu qofku gudaayo inuu iska leeyahay alla inuu iska leeyahay dadka muminiinta oo kale iskale saddex bay noqonaysaa marka u liayri alla qayrka inuu leeyahay oo dadka makhluuqaadka iyo ummadda kala ah oo miman duul ka mida qayrkaasoo miman duul ka mida yatasarafu uu u maamulahayo lahu asaga u maamulahayo wax ugu rogrogahayo bilwilaayati inuu waali ka yahay bilwilaaya inuu wakaalo iyo weli ka yahay wakaalo nin walaalkaa gu gabadh ii guuri udxiyada iga gawra guriga booskaa ii gal beertaa ii fal hawshaa ii qabo weli iyo wakiil baad ka tahay dawlad baa kusoo magacawda waay ku ii guddoomiyaha degmadaa nooga tahay taniya booliis baad ka tahay qaadi baad ka tahay imaam baad ka tahay mufti baad ka tahay wilaayaad ku joogtaa wey dowladdaad wakiil ka tahay walaaya fadwada iyo qadaha waxaad wakiil uga tahay dowladda kusoo magacawatay marka xaqii almuhim waad fahanteen waxaa xaqa iskale yatasaad miman yatasarafu lahu bilwilaaya wilaaye buu ugu tasarufayo hadday saa tahay xaqa hadduu iska leeyahay ama ay dad kale iska leeyihiin lam yajus ma bannaana imdaau lcaqdi caqdigiibaa socodsiinaya inaad tiraahdo oo shardigiioo la waayey laa yajuus ma bannaano sababtoo adigu hawshaan ma lihid waxaad iska leedahay haddaad shardigo la helin gurmud laakiin hawshaan adigu malihin allah iskale ummadda muminiinta iskale adigu xaq uma lihin shardiga haddii la waayo caqdi waa guraya lagu kala tagaayo lam yajus ma banaana imdaau lcaqdi imshaau wa idhaab lcaqdi caqdigii la socodsi ma banaana bal iskaba dhaafee yanfasiqu waa burahaya caqdigii bifawaati shardin shardigoo la waayo ku burahaya caqdi marka shardiga la waayo waxaa wey waa iska burahaya waa lagu kala tegaya eber meesha waa lagu kala tego ayb adigu hadda ma dhihi kartaa tusaale ahaan salaada shardiba alla kaga dhigay bilwudu ma ohan kartaa shardigii in la helin yaa salaadda iska tukana ma ohan kartaa shardiga waa tuuraya ma ohan kartaa ma dhihi kartid laanno shardigaa iskale allah iskale subxaana wa tacaala ma tuuri kartid awood uma lihdo awood uma lihdo ninkii ku yidhi gaari ii gad soo baxay two thousand ten gaari soo baxay buku tusaalaan ii gad maxaan rabaa hebel oo lacagtaan adaa dubay joogeen gaari noocaas oo saasoo two thousand ten soo baxay ii soo gad buu ku yidhi two thousand nine mid soo baxay baa u soo gaday gaarigii dekadda muqsuul ka soo degay berbera markuu yimid baa la fiiriyay two thousand nine Eh, xaq ma u leeyahay inuu celiyo mise uma laha waxaa lagu yiri maxaa kugu dhacay saatan isku mid weeye two thousand ten two thousand xulay ma soo geli karin beecaasuna ma asaxayo aduuna kaa gadaya anigan imaada soo gadin mana asaxayo aniga weli gaarigayga waa sugaaya midkaan anigu two thousand nine ah ninkaa u soo gaday aniga maaha waa nin jin waa usoo gaday yaxya moorif waa usoo gaday aday kuu taala aniga ima quseeyo ninkaa usoo gaday u geewey waa inasaa u fahamto lam yajus waxaa la yidhaahdaa lam yajus ma banaa imdaau lcaqdi weeye bal ynfasiu bifawaati shari wey aw yajib waxaa waajibahaya fasquhu fasqu caqdi in la fasqa markiiba waajibay noqonaysaa waajib cayni wey in la fasqo markii wey kamaa idaa sharada hadduu shardisto azawjata zawjada hadduu shardisto haweenayu shardista xuratan xora wey muslimatan muslima shardisay fabaanat waxay ku caddaatay waaniyatan inay mushrika tahay mushrikad inay tahay caddaatay waxaan jir wadaadaha jooga meelahaas yurube gabar cad oo guduudan oo san dheer ii baan ku oo muslimad ah, oo xor ah oo ingiriiska joogta markaase waxaad ii meelisay mid wataniyada mushrikaad ii meelisay fa baanat u leeyahay in igu meeliyo xaquma laha lannu xaqa anaa iskale yatasaraf biwilaayatan cani aniga waaligigayo weligoya ay ku tasaruf hayaan xaq uma leh inuu caqdi la'aan uu shardi la'aan uu socodsiiyo caqdiga mana asaxayo caqdigii marka waa fasaknaya biduuni shardin haddii kale waajibay noqonta in la buriyaba ama ma ahana waaba iska fasakmahayaa w ama ma ahane in la buriyo waajibay noqonaysaa labadaba waa layi labadaba wadaadooda waa dhehw aan ka socono wuxuu ku yidhi hadda tusaale waa faan beec wax kugu miaaliyey guur buu kugu miaaliyey hadda wuxuu u soo degaya sheekh islaam taymiya caqdiga lalagaa ahludima waa saasoo kale waxaa weeye haddii shardigii la waayo inay diinta ixtiraamaan oo nebiga ixtiraamaan ah caqdigoodii waa buray mana guntamahayo waa labaynaya wuxuu kuri wa caqdu dimati dimada oo la gunto laysa ma ahanin xaqan lilimaami imaamku xaqku isagu leeyahay maayo la soco madaxweynaha dowladdu caqdiga heshiisyada uu gelahayo oo dowladaha la gelahayo ma heshiisu isagu gelahayaa mise waa heshiis uu muminiinta iyo muslimiinta iyo dowladda dadka wakiil weya oo u gelahayo annaga nagu matalo idinkaan weydiinaya ma anagu nagu matalhayaa mise waa heshe isaga dantiisa u galay anagu nagu matalhayaa sidaa daraaddeed waxaan anaga aan maslaxa noogu jirin u galo baatil bay nagu noqonaysa waa lagu mudaharaya waa lagu kacayaa madaxtooyada loogu daadanaya kuma dhaco inuu saxiixo waa sida maslaxada anagu noogu jirto waa inuu saxiixo oo fehmayo waxaa anaga maslaxa noogu jirin waaliga uu noo soo magacaabayo ma mid kool bokis oo asaga nacamlo u ahaa mise waa mid annaga maslaxa iyo dan iyo manfaca noogu jirto adduunyadana aakhiradana su-aal bayna weydiinaya waa mid anaga noogu jirto maslaa mise mid asaga maslaxa ugu jirto in adeerkiisa four point five waa mid annaga maslaxa noogu jirto haddayn annaga maslaxa noogu jirin diyaaradda uu saaran yahay baan la ridayna waa kala tuurayna la naqaan leenahay nooma soo dego diyaaradduna cagaha ma dhiganayso mid annaga dan noogu jirto oo sheekha oo noo fadwoonaayo oo ilaahay ka cabsanaya oo annagana ilahay nooga cabsanaya isagana nafisa ilahay waa cabsan noo soo magaco hawsha marka waxaa weeye caqdiga la gelaayo waa caqdu dimmati laysa xaqan lilimaa qof kastoo mas-uul ah caqdiga heshiiska uu gelaayo waxaa weeye naftiisa asagu male dadka uu wakiil ka yahay baa iskale waxaan ayaga dan iyo masaxa u jirina boqolkiiba boqol haddii isaga maslaxadiis dantiis ka hor imaanayso oo ummadda iyo waddanka iyo gobolka ay maslaxa ugu jirto kaasaa la fulinaya isaga maslaxadiis waxba laga soo qaadi maayo waa in saa u fahamto bal iskaba dhaafo huwa xaqun lilaahi weeye xaq alla leeyahay weeye walicaammati lmuslimiin iyo muslimiinta caamkooda xaqa iskale heshiiska la gelayo dimada alle xaqan alle yaa iskale iyo dadka muminiinta caammatulmuminiin baa iskale amiirka iyo madaxweynuhu muslimiinta unbuu ku jiraa qofbuu ka yahay wasafain khaalafu hadday khilaafaanmarka fain khaalafu ahlu dimihi hadday khilaaaan hayan hadday khilaafaanu mimaa shuruida calayhi ugu shardisay faqad qiila waxaa la yidhi yajib waxaa waajib ku cala alimaami imaamka waxaa waajib ku ah fasxu lcaqdi caqdiga inuu faso mar hadday khilaafaan wii lagu shardiyo laysla ogaa caqdiga inuu faskaa waajib ku noqonaysa seeduu u fasakhaya marka suu fasakhaya waa tana dhegayso wa fasquhu caqdiga siduu u fasakhayo waxaa weeye an yulxiqahu ahludimihi waa inuu haleelsiiyo qofkii dimada nagula jiray oo balanta nagula jiray oo dhulkayl annagaa iska lahayna la socaada daaru lana daartaya iska lahaa or daartaya iska lahaa annaga iska lahayn axkaamtan adaad ku soconaysid maxaa lagu samaynayo wa fasquhu qaabka caqdi loo fasakhayo waxaa weeye an yulxiqahu saaxibu dimadii wa saaib caqdi wa cahdi waa inuu haleelsiiyo bimamanihi meeshii amniga waa inuu haleelsiiyo meesha amniga daartii qoomkiisa tulkiisa gaalada intuu gacanta qabto oo dhulkanaga ka saaro waa inuu yidhaahdo guryihii gaalada wa kuwaas halkaa ka baxdo horow soco ku dili mayno horow soco meeshaa sugaynaya uma abliuhu mamana aayadda quraanka lagu camal falayo uma abliuhu mamanahu marka saa samaynaya an yulxiqa waa inuu haleelsa bimamanihi wayukhrijo waa inuu ka saaro min daari lislaami daarta muslimiinta waa inuu ka saaro gacanta ka qabta guura waa inuu yidhaahdo wareegto waa inuu ku soo saaro cahdigii baad khilaafteen ballantii aad ka baxdeen hadda guura laba beri saddex berood alaabtiin iyo waxraha in ka lumay iyo aad ku soo qaadanaysaan rirtay kusoo qabsanaysaan waa inaad guurtaan ka baxa dhulkanago waa inuu saa yidhahdo wahaada buu weliba saan in la yiraahdo wejigan asagoo saan in la yiraahdo daciifun buu sheekhsan waa daciifiyey wejida in saan la yiraahdo la yiraa gacantaa la qabanahayaayo guuraa la dhahayaa waa daciif buu sheekhsan tiri maxay tahay hawshu waxaa weeye waa in caqdigii caqdiga uu buray ayagona maxaa la hoogooda uu galay oo la laynayo lala takhalusahayo hog iyo baba ku dhacaaya muxuu ku yidhi sheekhu lianna sharda buu ku yidhi xaqun lilaahi xaq ilaahi uu leeyahay fayanfasiqu wuu fasaqmaya alcaqdu caqdigii bifawaati bifawaati shaduu ku fasakmaya min gayri faskin ayadoodan adugu fasakin markayba ballanta ka baxaanba cahdigu waa buraya anaa burinaya inaad tirahda amiirka iyo madaxweynu lagaagama baahnaba cahdigu marowna buraya islaam furan adugu ma furi kartaa tusaalahaan horta ma islaanaad qabtabaad furtaa mise islaanaadan qabin aan iswaraysanay islaanaad qabtaa baad furi kartaa islaanaadan qabin ma furi kartid shardiga markay khilaafaan caqdigii waa buray haddaad tiraada adiga madaxweynaha annaga muslimiinta haddaan dhan waan burinaynaa maxaad gule maxaad burinaysaa walaal mar walba buriba infasakha shimeel marka ayuu khilaafan buriba saasaan kuleeyahay saatan sheekh wuxuu waa daciif wuxuu ku adigu buriso lagaagama baahna waaba buray mar walba buray marka ayuu khilaafan buri lianna sharda xaqu lilaahi fayanfasikhu lcaqdu eh, fayanfasikhu lcaqdu weeye bifawaati fawaati shardi min gayri fasqin adoo fasqin wa huna halkaan markii la joogo shuruudu dimati shuruuda ahludimada lala gelahayana shuruudu dima shuruuda dimada lala gelahayana xaqun lilah alle xaqu leeyahay alle xaqu leeyahay adigu maxaa la yidhahda waxba kaagama furno weeye sidaad u fulinaysaa wabilahi towfiiq sal lla w salam calaa nabina maxamed wala ali w saxbi